kitaabu nikaaxi nikaaxi buu kitaab yahay ay kitaabu axkaami nikaaxi haadaa maxaluhu weeyaanka ayb iyo wamaa yatacallaqu bihi wixii ku xiran nikaaxa min alaxkaami axkaama walqadaayaa iyo qadaaya waa baab dhan oo waasac baabkanna marka nikaaxa luqatan waxaa lagu iطlaaqaa alwad'u wاlcaqdu caqdigana waa lagu sheegaa jimaacana nikaax waa la yidhahda sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa oo nikaax haddii sharcigu ilaaqo <clears throat> wa yuطlaqu sharcan calaa caqdin mushtamilin cala alarkaani washuruud caqdi arkaantii iyo shuruuddii nikaaxa oofsaday baa waxaa la yidhaahdaa nikaax wanikaaxu marka xukunkiisii buu ka bilaabay wanikaaxu nikaaxii mustaxabun ku la sunneeyey waay yaa loo sunneeyaa marka liman axad yaxtaaju u baahanayo ileyhi isaga u baahanayo ayb wayajuusu waxaa bannaan lilxuri ninkii xorta ahaa waxaa u bannaan an yajmaca inuu kulmiyo ou isu keeno bayna arbaci xaraa'ira afar xor ah dhexdood inuu kulmiyaa u bannaan afar xor ah inuu jamciyaa ninkii xorta ahaa u bannaan walilcabdi addoonkiina an yajmaca inuu jamciyo bayna nayni labo ayb addoonku laba guursan karaa xorkuna afar ayb saxaabadii iyo aahaar fara badanaa ku soo aroortay saas walaa yankixu ma nikaaxsanayo alxuru ninkii xorka ahaa amatan addoon ma guursado ilaa bishardayni laba shardi maahane cadamu sadaaqi alxurati naag xor a ah, maharkeedii inuu waayo weytadiis iyo wa khowfulcanati iyo zina ka cabsashadeeda labo halkaan sheega markaadlaba shardi oo kaleu ka tegey labada shardi waxay tahay naag kaloo xor a ah waa inuusan qabin oo muslimada ama kitaabiyad naag xor ah oo kitaabiyadow qabaa ama naag xor ah oo muslimadow qabaa mid kale addoona mahay ma guursan kara markaasna ayb shardiga kale uu ka tegeyna waxay tahay islaamul amati addoonta uu guursanayo inay muslim tahay addoon marka gaal ama guursanayayb addoon oo kitaabiyada xataa ma bannaanay ogowna addoon oo kitaabiyad a nikaax kuma bannaano laakiin milkulyamiin <clears throat> ma loogu tegi karaa waa loogu tegi karaa milkulyamiin laakiin nikaax maya ma qabanayo addoon kitaabiyada nikaax ma qabanayo shuruudda marka waa taas wman lam yastaطic minkum طawla an yankixa almuxsanaati اlmu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum اlmu'minaat inay mu'minad tahay waa kaas aayadda waa sheegtay waman lam yastadic minkum dawlanna waa kana cadamu sadaaqi kaas waa khawfu lcanatina gadaaluu ku sheegay dalika liman khashiya alcanata minkum waa qofkii ka cabsada yani zine inuu ku dhaco shuruudihii marka waa kuwaasa haddii shuruudaha la addoon aada nikaaxsan kartaa sababta loo diidaa marka maxay tahay sababta waxay tahay haddaad addoon guursato nikaax a ku guursato waxa ay dhasho addoontaas adiga kuu dhasho addoomo waay ninka addoontaas iska lahaa iska qaadanaya marka ilmahaagii inaad addoomayso yaa la diidaa naag xora ah marka inuu guursado waa qofka weliba ilaahay wuxuu yidhi waan tasbiruu khayrun lakum inaa inta iska sabirtaan iska soontaan yaa intaa addoon guursan lahaydan ka fiican adoo xor meeshaas marka addoontu yacnii saasay uga duwan tahay laakiin addoonta wixii addoonnimo looga dhashado nikaax aan looga dhashanin ninkii iska lahaa baa u tegey waa u dhashay xor waayo ilmahaas nacam ila nikaax meeshaan ma yaalle ayb <clears throat> laakiin haddii aad addoontii guursato nikaax ahaan a ku guursato waxa ay dhasho iyo iyadaba ninkaas sayidka iskale iyada sayidkeeda qaadanaya ilmuhu hooyaday ku raacaan addoonnimada ayb aabbuhu maale meeshaas nacam taasaa adiga marka lagugu diidayaa <clears throat> naag xor anad waa inaadan qabin haddaa xor qabto macnihii yacnii dhowrsiga tanbauba ku xasili karaa maxaa ilmahaaga u adoominaysaa marka wanadaru rajuli ninka fiirm fiirmadiisa ila almar'ati naagta uu fiirinayo calaa sabcati adrubin toddoba nooc <clears throat> nikaax haddii la sheego ninku naagtuu guursanayo inuu iska arko u jecel yahay ayb nebigana waaba amray oo waxa uu yidhi orada bax nadarta ilayha qaala laa markaasuu yidhi idhab fandur ilayha orod bax feeri buu yidhi fa ina fii acyuni اlansaari shay-an ansaarta indhahooda waa yaryaryihiin waxbaa ku jira iska soo feeri xadiid kalena wuxuu ahaa ninka naagta uu guursanaya haddii uu rabo inuu guursado ha iska fiiriyo ayb taasaa u haboonaansho badan inuu ilaahay isu daa'imiyo wixii marka nikaaxiisa ugu yeeraya ha ka fiiriyen fiirmadiibuu marka halkaas marka anwaacdeedii ka galay ayb jumhuurka culummaduna waxay u badan yihiin fiiradaasi wejiga iyo gacmaha ayuu ka fiirinaya qaar dhahaya waa jiraan culimmada naagta markay shaqaynayso waxyaabaha ka muuqmuuqanayo wuu fiirin karaa oo markay xaalad shaqo iyo waxaas ku jirtoysan saa isu jirin waxyaabaha marka qaalibka muuqda gacmahaas meelahaasa iyo eh, lugaha iyo way muuqmuuqanayaan timihii inay meel ka muuqdaan iyaa laga yaabaa waxyaabahaas marka inuu fiiriyo dhib ma lahasaasay dhahayaan ayb amaa wixii taas ka soo haro oo jirkeedu dhan waa fiirin karaa ah, waa madhab daahir yani budlaan ah, fasaadkiisa iyo budlaankiisa ou muuqda dadka gobol baa marka waxay yidhahdaan ninku hadduu naagta guursana iyadoo eberkeedu waa fiiri kara meel allaale meeshuu doono taas marka fidradiina ma u toosna fidradii qofka muslimkaana ma waafaqayso mana lahan yani qowlul a'imana maahano bacdi yani daahiriye iyo wax ku tageenlabadan qowl baa un marka xoog yeelo karo waxaana ku tusaaya marka qowlkan weliba dambeoo isagu dhahaayo gacmaha iyo meelaha markay shaqaynaysa muuqan karo wuu ka fiirin karaa qowlka dhahayo muqiira nebiga wuxuu yidhi saasuu nebiga igu yidhi fiiri haddaad guursanayso qofkiin haddii uu guur raba ha fiiriya naagta uu guursanayo gabar baan doonay inaan guursado fa kuntu atakhaba'u lahaa waa u dhadhakan jiray yidhi nacam markaasaan fiiri jiray waa uga gamba jiray marka gambashadaas iyo meelo ka fiiriska sidaasoo kale a waxa ku imaan kara waa uun meelahaas nacam awaantu marka iyadoo ismoog ama shaqo ku jirta iyo waxa ka muuqmuuqan kara waa meelahaas yareerkaa wa nacam Eh, iyadoo marka yani iyadoo qaawan baan fiirinaya inta ugama suurtagal ma noqon kartaayb qowlkaa marka kaasoo kaley ku xoojiyaan labadaa mashhuur waxaa ah laakiin wejiga iyo gacmahanayb oo wejigiina suuradii baa ku taalla oo qofka suuradiisu wejiga aada yacnii foolxumadiisa iyo quruxdiisa iyo soo wax u raba iyo wejigaasa u asalan ayb axaduhaa nadaruhu weeyaan fiirmadiisa ilaa ajnabiyatin ou fiiriya naag ajnabiyada ligayri xaajatin xaaja la'aan aan wax dana jirin fagayru jaa-izin kaas ma bannaana wathaanii kan labaad nadaruhu weeyaan daymadiisa ilaa zawjatihi ou fiiriya wa amatihi iyo addoontiisa fayajuusu waxaa bannaan an yandura inuu fiiriyo ilaa maa cada alfarji minhumaa wixii farjiga ka soo harumiy addoontiisii firaashka u joogtay naagtiisii wa uu fiirin karaa maa cada alfarji waraajixu farjiga inuu fiiriyana dembi maaha qaladna ma aha ayb culummada muxaqiqiinta shaaficiyada qaarkoodna taas bay sheegaan ayb oo iyada laftirkeeda xadiidka ku soo arooray wax saxiixa maaha ayb sidaa darteed marka laa xaraj haddii u xataa fiiriyo wاhaaliثu kan saddexaad nadaruhu weeyaan fiirmadiisa ilaa dawaati maxaarimihi maxaarimtiisa maxramnimada kuwa u saaxiibka maxaarimtiisa wa amatihi iyo addoontiisa almusawajati la guursaday addoon uu nin ku daray saa iska le laakiin waa guuriyey addoontaas <clears throat> iyo eh, addoontaas iyo maxaarimtiisa fayajuusu waxaa bannaan fii maa cadaa maa bayna surati warukbati xudunta iyo yacnii e, jilibka inta u dhaxaysa wixii ka soo haray wuu ka fiirin karaa ayb bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdaan cawrada aad mafaatinta u ah meelaha mafaatinta oo aad qofka u fidnay karto ma ka fiirina inta kaleu ka fiiri karaa kaasaadna mooddaa inuu dhow yahay wاlkhaamisu midka شhanaad annadaru fiirmo waay lilmudaawaati daaweyn wاraabicu midka afaraad annadaru fiirin weeyaan liأjli الnikaaxi nikaax dartiisa fayajuusu waxaa bannaan uu bannaan yahay kaasi nadarkaasi ila alwajhi waalkafayni wejiga iyo labada calaacalood intii ah waalkhaamisu kan shanaadna annadaru fiirmo lilmudaawaati daawo fayajuusu waxaa <clears throat> bannaan inuu fiiriyo ila almawaadici maalihi alatii yaxtaaju ilayha oo u baahanayay wasaadisu kan lixaad annadaru fiirmo waay lishahaadati markhaati ow lilmucaamalati ama mucaamala dhex maraysa qofka wax ka gadanaya qofkau dhulka kala wareegaayo waanu wejigeeda yaqaanin hadhow aaw haddii layraa waatan u dhihi karan qof wejigeeda aadan u jeedin see adiga yacnii caqdi hadhow doodi ka dhalan karto oo u baahan yacnii wathaa'iq iyo u kala baahan haddii caqdigu uu yahay waa fiirin karaa wejigeedana ayb shahaado markhaati yaa laga rabaa iyada qofka waa lagu markhaati furaa ama waa loo markhaati furaya qofka qofkuu yahay in la og yahay ayb ayb fayajuusu nadaru fiirmo ayaa bannaan ila alwejhi wejiga khaasatan markaas gaar ahaan ilaa wejiga tamyiizku wejigoo ka xasilaya dadka suuradooda wejigaa lagu kala soocaa wasaabicu kan toddobaad annadaru fiirmo weeyaan ila alamati addoonta la fiiriyo cinda ibtiyaacihaa iibsashadeeda agteeda addoon baa la rabaa marka in la fiiriyo waa la iibsanayaa qof baa inuu gata rabo fayajuusu ila almawaadici meelihii intay abaa bannaan allatii yaxtaaju uu u baahan yahay ilaa taqliibihaa gedgedinteeda oo ugu baahan yahay shaqow ka rabaa maalan meelihii uu isleeyahay yanii qofkan qof waxa aad u gadanayso buuxi karta waayo wixii ah inuu ka fiiriya u bannaan ayb faslun fii arkaani nikaaxi fii bayaani arkaani nikaaxi nikaaxa arkaantiisa caddaynteedii ayuu fasal yahay walaa yasixu ma ansaxayo caqdu nikaaxi nikaaxa caqdigiisa ma ansaxayo ilaa biweliyin weli unbuu ku ansaxayaa washaahiday cadlin laba markhaati ah wayaftaqiru lweliyu weligu wuxuu u baahdaa iyo washaahidaani labada markhaati ilaa sittati sharaa'ita lix shardi alislaamu islaam wاlbuluuqu qaangaar wاlcaqlu caqli wاlxuriyatu xornimo wاldukuuratu ninnimo naag marka weli ma noqonayso wاlcadaalatu cadaalad ayb cadaaladana marka aada laysugu warkeedu u badan yahay oo cadaalad hadda waxaa ka muuqato ninka faasiqa wax walaaya inuusan lahayn oo gabadha aabbaha dhalay hadduu faasiq iska yahay inuusan guuri karin walaayana uunan ku lahaynaa ka muuqanaysa laakiin dambe dambo fasaadku iska batay oo ay iska bateen marka eh, cadaaladduba iska yaraatay cizi bn cabdisalaam iyo fuqaha badan waxay leeyihiin ictibaar weyn in loo yeelo maaha kan wuxuuna leeyahay wakhtigan waxaan aragnay uu yidhi dad cizi bin cabdisalaam wuxuu leeyahy dad iyagu fisqi iyo ku dhex jiro oo yacnii eh, dad iska fasaqo ah oo haddana dadkooda iyo gabdhahooda ay weli walaayadooda ay hayaan intaasoo in la ego xumaana aan ku fiirsanaynin marka qofku waxaa laga fiirinaa uun yacnii eh, qawaamo inuu leeyahay oo uu qofkan meel xun inuu ku sii daayo oona lahayn iyo haddii intaas lahayo cadaalad hadda dhammaystiran naadir waaye qaarna ilaa lix shardi meelahaasay mutaakhiriinta ay u xiraan shuruudahaas marka waxaa ka mid a qofkan la sheegayo imaamkii ma aha ogow walaayadu le laba nooc waa caam iyo khaas waa walaayada caamka imaamka ama ninka yacni naa'ibkiisa waxbuu meherin karaa wuxuuna wax ku meherin karaa walaayada uu haysto walaayaة اlimaam imaamkii marka hadduu faasiq noqdo walaayadiis ma zuulaysa waxbaa ma herin karaa kaas maahan kan laga hadlayo walaayada khaaska ahayd waayay dheheen shuruudo kaleo ilaa shan meelahaas gaarayna way sheeg sheegaan calaa kullin ciz bn cabdisalaam wuxuu leeyahay shardigan cadaalada ictibaarintiisa weliga in laga fiiriy dhib badan baa ka imaanayadhow waxaa imaanaya ninka gabadhiisa in la wato la yidhaha ninkan walaaye maba galaba dhalay iyada anaa og sigaar cabaa iyo kan buu yeelaa iyo qaaliyow adiga iska meheli adhow markaa dadka isku dilaano isku rafaadaan marka qofka gabadhiisu mar hadduu muslim yahay weli unbuu u yahay wاlcadaalatu cadaalada ilaa annahu laa yaftaqiru u baahan maayo nikaaxu dimiyati dimiyada guurinteeda ilaa islaami اlweliyi weliga islaamnimadiisa uma baahanayo naag dimiyadaa la guurinaa weli islaam ah ma loo baahno markaaso kale iyagu waa isu noqon karaan wاladiina kafaruu bacduhum أwliyaau bacd ayb ilaa annahu laa yaftaqiru nikaaxu dimiyati dimiyada guurinteeda u baahan maayo ilaa islaami اlweliyi ayb weliga islaamnimadiisa walaa nikaaxu اlamati addoonta nikaaxeedana ilaa cadaalati sayidi uma baahna addoon baa la nikaaxa sayidkeeda inuu cadaalad leeyahay shardi maaha buu leeyahay owliyadu say u kala horeeyaan marka waa owlalwulaati kuwa ugu dhow owliyadu alabu aabbihii waay uma aljaddu awowgii baa ku xigo abulabi awowgii buu fasira aabbaha aabbihiiwa ayb labadan marka waxaa la yidhaahdaa shaaficiyada madhabka sida uu qabo wilaayat اlijbaar ay leeyihiin iyagu qasab waxaa ku nikaaxi karaan gabadha bikra hadday tahay bikrada gabadha bikrada aabbaha iyo awowgu qasab waa u nikaaxi karaan ayb iyadoo marka wakiil samayso iyo waxaas aan dhihinna waa iska wakiilo karaan qof hay doonaan labadan wa owla alwulaati alabu uma aljaddu weeyaan abulabi awowgaas marka aabbaha aabbihii waa kan la sheegaya ayb uma alahu lilabi waalummi walaalka ku hooyo ku aabba ah gabadha qofka la mehrinayo la nikaaxi rabo uma alakhu lilabi walaalka ku aabbaha ku xigo uma bnu اlakhi ibnulakhi baa ku xiga lilabi wاlummi uma bnu اlakhi lilabi uma alcamu adeerkii uma bnuhu ibnu camkii calaa hada tartiibi tartiibkan faidaa cudimat ilcasabaatu casabaadkii haddii la waayo falmowla almuctiqu mowla muctiqa hadduu jiro isagaa mehrinaya uma casabaatuhu hadduunan jirinna kaas casabadiisa almutacasibuuna bianfusihim uma alxaakimu kadibna xaakimkaa mehrinaya walaayadii marka sidaanuu kugu tartiibiyey marka aabbihiioo jooga marka walaal ma mehrin kara ilaa inuu aabbihii wakiil ka dhigta maahna walaalka oo uu idno marka meeshaan marka weliga aqrab yacnii wuxuu darajaada loo kala sameeyey aqrabkii oo joogo abcad ma mehrinayo aqrabkii baa la waayey ma dhimanin aqrabkii waa dhintay kan ku xigay yaa iskale marka haddii laakiin ma dhimanin waa nool yahay waa la waaye laakiin meel kaleu ku nool yahay si kale loola xidhiira ma leh yaa meherinaya marka qofkii ma kii ku xigay isagaa meherinaya mase xaakimka madhabku isagu marka wuxuu leeyahay waxaa meherinaya xaakim weligii aqrabka ahaayoo nool la weysan yahay abcad waxba meherinaya xaakimaa meherinaya laakiin shuraaxdu waxay tilmaamayeen markuu xataa xaakimka meherinayo kii abcadka ahaana inuu u yeero oo uu ridhihiisii iyo meeshii yacnii wixii sidaas uu marka bixadratihi inuu marka ku nikaaxo naagta ayb isaga uunan iskala istiqlaalin ninka xaakimka a waxayna ka qaadanayaan shaaficiyadu fain ishtajaruu fasuldaanu weliyu man laa weliya lahu ayb qofkan hadda weli ma haysato yaa weli waa suldaana fasuldaanu weliyu man laa weliya lahu ayb maxaa laga fiirinaa marka eh, masaafada la fiirin karo yani weligu waa maqan yahay xaakim ha mehriya la dhihi karo intee la ekaan kartaa ilaa wixii safar la dhihi karo aan kusoo marnay masaafatulqasri macnaheed iyada laftirkeeda marka waa weligu hadduu isaga iska maqan yahay laakiin haddii la xeeladaysto la maqnaysiiyo oo arrin awalba wusci ku jiray ciriiri la soo geliyo taas markaas ruqsa ma jirayso waa taxaayul ee wax lamida dhacay sidaanay marka owliyaduna ay u kala horeeyaan marka bilahi towfiiq sal l nabiyina mxamedi